intan buu bukhaari soo celiy xadaثna muسى بن ismاعيiل التbudki qال xadaثna أbu cawاnة الوضاح بن cabd لlah الyشhكري qال xadaثna cmر بن abi سلمة cmر بn abi سلمة بn cabdالرحمن بn cawف الزهري waa صaduuq يkhطi baa la sheegaa lakin ibn cadi wuxuu leeyahay xasن الxadiiثi la bأسa bه عan أbihi و abu سلمة ah عan أbi هurيرaةa رadي الlه taعالى عanه samicthu yquuل qاla النبي صلى اه عليه وسلم waxaan maqlay isagoo leh nabiga wuxuu yihi ina rajula min bani israa'iila nin reer bani israa'iil ah wadakara alxadiia xadiikii dheeraa buu sheegay waa xadiikii dheeraah fii saxiix bukhaari aad ku taqaaneen nin reer bani israa'iil ayaa baahday dayn buu baahday nin kaleoo reer bani israa'iil u tegey wuxuu ihi waxaan rabaa inaad ideymiso kun dirham alfa dirham wuxuu ihi waxaad ii keentaa shahiid makhraatiyaalku yaqaanaan rabaa xuuro markhaatiyaal ma haye kafaa billaahi shahiida markaasuu radiitu bihi ilaahay raalli baan ku ah dhambaalkiiba wuxuu qoray deyntii iyo caddayntiibuu qoray wuxuu hi haddana waxaan kaa rabaa kafiil taranyaqaad ama waas ama damiin waxa u taqaanaan baan kaa rabaa buuri wuxuu hi wax yaqaanaba ma jiraane kafaa billaahi kafiila niyo miyaad ilahay ku qaacin adigu radiitu bihi buuri wadaadkii wuxuu qaatay deyntiisii doon buu raacay reerkiisii buu aaday wuu soo danaystay bad baana u dhexaysa ninka laga deyn qaadanhayo iyo ninka deynta qaadanhaya tuulo uu degan yahay bad weyn baa u dhexaysa xilligay ballameen deyntu inuu soo celiyo markii la gaadhay yaa ninkii deynta qadee madiinka ahaa wuxuu doonay inuu deyntu soo celiyo xeebta buu yimid wax markaba iyo walaa doon waa waaye lahashxataa la raac waa waaye markuu daalay yaa wuxuu yidhi ilaahay waad ogtahay ninkii hebel aha baanoo baahan dayn warsaday waana i siiyey makhraati keen buu u yidhi waxaa ilaahay baa mara ah hawsheenna uuna kugu raalli noqday haddana wuxuu yidhi damiin keen waxaan ku ilaahay baa damiin iga ah ilaahu kugu qancay uuna kugu raalli noqday intaasaan meesha taagna doon baan sugaysaan ninka xoolihiisa u geeyo doonna waa waaye markabna waan waaye ilaahu ninka hebele diintiisa iga gaadhsiibu kunki dirhan buu qaaday qori weyn buu soo qaaday qori weyn buu soo qaaday dogaba wuu qoday tuu xorday xorday xorday oo dulaliyey oo lacagti geliyey yuu alwax ku dufay sayn biyuu u gelin lacagtu geed kale uu ku gooyey badi buu ku turi ah, wuxuu ninka hebela gaarsiin lacagta badi intuu ku turi ah, ninka hebel ahaa lacagtiisa wataa ilah aday amaana ku tahay ninkii daynta laga qaatay daynlaha ee lacagta ka maqnayd xeebta degta kale u soo istaagay wuxuu hidaa amaad aragtaa nin markab soo socda oo xoolahaada kuu wada amaad aragtaa laash meelaha soo haraacinayo xoolahaada kuu wada amaad aragtaa xoogow khoori yaroo soo socda isagoo meesha taagay markuu markab waayey ballantiina la gaadhay maruu daalaweya iska noqotay yu xeebta gebigeeda xuu ka geel weynoo socdo waa geedka lacagta ku jirta wuxuu hi geedka intaad sii qaadato mad carruurta shaaha u karsatay geedkiibuu qaatay meeshii xaabada lagu guri jirayba ku tuuray geedka markuu ingego halla jeexjeexo raashinka maanta qadaha lagu kariyo feeskii horreeye laqabo lagu dhufto lacagtii baa soo booda ayib lacagtii iyo waraaq la socota oo uu ninka soo qoray lacagtiisiba meel dhigtay qorigiisina wuxuu raashinka ku karsada muddo kadib ninkii weli wuxuu leey lacagti fakatay ninkii ilaahay ammaano geliyey qorigii lacagtii cusri lacagta fakata kole ninki ma helin badu aggaas bad kaga socotaa meel socota lama yaqaane kolley qoriga ama nin baa iska halooda ama fakeye lacagtiba kun kanuu soo diyaariye doon buu soo raacay waaga dambe wuxuu yihi hebelo waata lacagtaan ninyahow marka baan waayey bisha dhan waan xadnibnaa ama baddaa kacdoo caarisanayd waata lacagtaadii wuxuu yihi hadda kahor wax lacag ma soo dirtay hawa maalin maalintaan isdeymeeyey baan qori lacagta soo geliyo iska soo tuuray lacagti way soo gaadhay khayr allah kuso maasanta kunkaada la laabay marka xadiika ah wa ad dakr adii adika dheeraad fi saxi اbukhaari waayrihi wayaan wuxuu soo gaabay bukhaari ana rajula min nin reer bani israa'iila ah ayaa muxuu sameeyey nin buu lacag ka dayn qaatay hawsha dheereed wey wadakara alxadii xadiikii dheeraa buu sheegay muxuu ka raba bukhaari wa kataba ilayhi ninkii reer banu israil wuxuu qoray saaxibu saaxibku wuxuu qoray min fulan ilaa fulan intaasu ka rabaa min fulaan oo ninkii daynta qaatay ah ilaa fulaan buu qoray waraaqdii uu dirhayo ee uu dhexgeliyey geelka dawowka iyo qorigii uu soo diray wa kataba waa qoray saaxibuhu madiintii wey ilayhi ila daa'in buu u qoray min fulaan oo ninkii daynta qabay ah ilaa fulaankii daynta laga qabay ah <clears throat> bukhaari xadiidkan waa tacliiqiyey fi isagoo mucallaq ah bisiiqati اljasmi baab buu ku keenay biman yubdau fi اlkitaab wuxuu kaloo ku tacliiqiyey fii mawaadica ukhra wuxuu ku wasliyey laakiin raqamka min hayri hada isnaad riwaayada marka cumar ibn abi waxaa kaloo soo saray ibn xibaan fii saxiixi xaafidn xajarna waa wasliyaa fii takhliiqi tacliiq mujaladka shanaad si kastaba noqotee sheekhu waa daciifiya aarka laakiin waa aarku saxiix weeye sheekhu xadiidka waa fii saxiix bukhaari lakin hadda wuxuu daciifinaya waa intan ah wa kataba ilayhi saaxibuhu min fulan ilaa fulan buu sheeku daciifinaya ee xadiidka sidiisa kale fi saxi u dhex yeela taa lagama hadlaayo waa inaad kala fahamto <clears throat> idan xataa qisadan dambe sheekuu daciifinaya marka la fiiriyo loo dhabagalo waa sugan tahay waana saxiix wey ayib baab <clears throat> kayfa asbaxta wuxuu baab yahay ruux mal odhan karaa maxaad kuwaa barisatay waagu muxuu kuugu baryey qaala xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukay qaala xadaana ibn اlghasiil min alhasiil malaaika yowma uxudin ninka aabbihii shiiday isagoo janaabo qabo oo umm malaagtu dhaqday wey cabdiraxmaan ibnu sulaymaan ibnu cabdilaah ibnu xandala ibn abi caamir ba lhahda waa awowgii waxay malaagtu dhaqday waa caamir ibn abi xandala ayib abu caamir araahib baa loo yaqaana awowgii nabi maxamed wuxuu u bixiyay abu caamir alfaasiq ra'iisu lmunaafiqiin buu ka tirsanaa waagii hore ansaariya keyrkeed iyo carab waxay u taqaaneen waxaa dhihi jiray waa nin raahibao diinta ku fiican markay sheegaan nabi maxamed soo baxay oo waxyigu yimid ayuu xoogow madax tiiriyo adkaaday idan nabiga wuxuu bixiyey abu caamir alfaasiq bacda ma kaana yusama abu caamir alraahib awogii ninkaasaa u qaryan buu ahaa ayib laakiin awogiisa koobaad ka ee hadda faasiqa ah mooyeen yaa loo yaqaana xandala ninkaa wey ninkay malaa'igtu dhaqday xandala ibn abi caamir ama wiilka hadda laguu sheegay waa cabdiraxmaan ibnu sulaymaan ibni cabdillaah ibni xandala ibn abi camir xandalahaas weeye isagoo aroosa ah, ayaa waxaa la yaa khayr laha irkabi jihaad baa loo baxay yowma uxudin kadib isagoo janaabo qabo halgamay waana shiiday nabi maxamed baa arka isagoo malaag dhaqayso ayb xaalkiisii baa la weydiiyey waxay tihi xalay wuxuu soo bada isagoo janaabo qaba idan marka hasiil malaaika loo yaqa ibnu lhasiil caamba ku noqday ninkii malaagtu dhaqday awowgii ama aabihii idan warasidiisoo dhan ba loo tiiriya duqa xandalaa wixii ka farcoon oo dhanba ee culmo ama wax wariy o dhan baa ibn kasiil laska yidhahda ayb marka hadda ninka ibn kasiil lagu sheeg wa can caasim ibni cumar ibni qataada iqat caalim weliba bilmahaazi wasiyar can maxmuud bn labiid waa saxaabi sahiir ah qaala lama usiiba markii la asiibo nabarku u gaadhay aqxula sacdin sacd halbowlihiisa aqxulku waa xidid gacanta ku yaallo wey halbowlahaas weyn ee dhiigga laga shubo mararka qaarkood ee taqaanaan ee hadduu go'ana ruuxu u dhiiggu u naf waa halbowlaha gacanta ku yaala ywma alkhandaqi maalinka sacad ibni mucaad wey sacad ibni mucaad ayaa yowma alkhandaq baa leeb baa kaga dhacay halkaa gacanta leebkaas xiidkiibuu gooyey waa la daawadaayey waa la tolay adugu waa istaagi waay faaqula waa cuslaaday markuu in badan dhiig baxayba yuu cuslaaday xawaluu waxay u wareejiyeen cinda mra'atin haweeney agteed baa la geeyey saxaabigaa sacad ah yuqaalu laha la yihahdo rufayda alansaariya gobor reer ansaarey ahayd wa kaana gabadha waxay tudaawi ljarxa dhaawacay daaweyn jirta gabadha dhakhtarada ayadoo dhaawaca daaweysa waxaa laga qabanaya haweenu hadday dhakhtaro tahay nin hawshay qabanaysa qabtana la waayey in ragga loo geyn karo wa ninku inuu dumarka daaweyn karo dumarku ay ragga daaweyn karaan markii loo baahday xaajo timaado haddii la waayo dhakhtarka waa maxram ah ama dumara la waayo gabadha marka dhaawacay daaweyn jirta waa loo geeyey ayb khaymuu nabiga oga dhex dhisayey ee sacad ibni mucaad masaajidka dhexdiisa yuu teendho uga dhisay nabigu suusan oga fogaanin uusan meel fog uusan uga baahni u aado sacd ibn mucaad marka nabigu wuxu ha laiisoo dhoweeyo gabadhan ha loo keena haddaa weyse sacad fakaana الnabiyu nabigu wuxuu ahaa idaa mara markuu soo maro bihi bisacdin yaquul wuxuu dhihi jiray kayfa amsayta maanta maxaad ku galabaysatay maxaad ku hargashay sacadow see tahay wa asbaxa markuu waagu u baryana qaala wuxuu dhihi jiray kayfa asbaxata seed ku waa bariisatay xalay maxaad ku bariday fayuhbiru markaas uu sheegi jiray nabiga waa roonahay ilahay maadiya baan qabaa ayb marka bukhaariyadda wuxuu ka rabaa gabar baa sac daawan jirta iyo waa la wareejiyay hadda kabar wuxuu ka rabaa intan ah kayfa asbaxta wa kayfa amsayt intaasuu ka raba maxalushaahidku intaas weeye ayb laakiin waa ina salaam ka horayso xadaثna yaحya ibnu صالح alwxaadi ثiqaة imaam qaala xadaثna isxaaq ibnu yaحya اlkalbi صaduuq qaala xadaثna zuhri mxamed ibnu muslim ibnu shahaab الzuhri qaala akhbaranii cabdullahi ibnu kacab ibnu malik alansaari baa ii warramay qaala wuxuu wa kaana kacb ibnu malik wuxuu ahaa axad aلثalaaثة saddexdii mid ka miduu ahaa aladiina saddexdaasoo tiiba calayhim laga toobad aqbalay yuu ka mid ahaa yani fii haswati tabuuka waad garanaysa ana bna cabaasin ahbarah ibna cabaas baa u sheegay ninka cabdullahi ibnu kacab ah baa u sheegay ana caliy bn abi aalib idan cabdullahi ibni kacab ibni malik alansaari taabicigaas ayaa wuxuu ka warinhayaa cabdullahi bn cabaas ama intan dhexda kuleeyahay kacab wuxuu ka mid ahaa qolyihii saddexda laga tood aqbalay waa un jumla tafsiiriya oo kugu sharxaya bukhaari kacab wuxuu ahaa ninka aabihii saxaabigii jaliilka ah ana caliy bn abi aalib baa kharaja baxay radi allahu tacala canhu yaa kharaja baxay ila caliy bn aalib ibn cabaas waa lamin almadeerow ayib waa lamin waliba aad jeclaa wey aad u qiimo badan xeel badan buu cali u dhiibay ibn cabaas intuu asagoo khaliifka ah ana caliy bn abi aalibin radi alahu tacaala canhu yaa kharaja baxay min cinda rasuuli ilahi rasuulka ila agtiisu ka soo baxay fii wajacihi aladii tuwafiya fiih xanuunku nabigu u dhimanayey geeriuusan ka kicin buu nabigu intu maayan booqday cali ayuu ka soo baxay ayagoo dad badan banaanka ay taagan yihiin alladii marad wajcaas xanuunkaasoo tuwafiya la obsaday rasuulka la obsaday fiihi fi lwajaci faqaala annaasu dadka waxay yidhahan bannaanka taagnaa yaa abalxasan waa kunyatu caliy abalxasanow kayfa asbaxa muxuu ku baryey rasuul lahi sal lay slam qaala wuxuu hi asbax wuu waaberiystay nabigu bixamdi ilah ilahi mahadi baari'an xaaluu caafimaad qabo yani minbara uu bogsaday wey waa tafaul xasan nabigu wuu waaberiistay isagoo caafimaad waa ka booda insha allahu tacala qaala wuxuu ihi faakhada cabaas cabaas baa qabtay ibn cabdilmualib biyadihi yadi caliy cabaas baa gacanta cali dhabsiiye dadka banaanka taagnaa ka mida faqaala cabaas wuxuu idhi ara'aytaka bal iska warran buui maxa u aragtaa fa anta adugu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay caliyow bacda alaain saddex beri kadib cabdulcasaa addoon uleed baa tahay buui usha lagaaga shaqayn cidna ku xurmayn mayso hadda waxaa laguu xurmaynayaa nabi maxamed in adeerkii nabi maxamed wiilkii sodog u ahaa wey faadima midta rasuulilahi u qabaa hawlahaas baa lagaaga xishoonhayaa ayb usha iyo maamulka muslimiintana in adeerkaabaa kuu haya oo nabi maxamed oo rasuul nabi rasuul ah gabadhiisina waad qabtaa xasan iyo xuseenna waa kuu joogaan oo sibtaa rasuulilahi sal slam madaxaa lagugu wadaa laakiin mar dhow nabi maxamed intuu dhinto ay usha muslimiinta waxaa qaban doona nin kaloo carbeed kadibna kama naasi labaasad noqon buu leh cabaas waa odaya moogta wiilkii raabuu rabaa inuu hawlo badan dareensiiyo waxaad u leedahay inaad ku dhaaran karto hadda ma aha inuu cabaas haybka og yahay lakin wuxuu dhihi doona anugu waan aqaanaa reer bini cabdilib baan aqaanaa nin weyn baan ahay intaas sunni reer bini cabdilib oo muslimiin ah ilaa gaalaba la hortayda ku dhintaybu waa aqaanaa nabi maxamed ilgeeriyaad buu leeyay waa reer bini cuurka naga kici maaya idan khibraddiisi iyo tajribada uu lahaaba ku dhaaranaya ayib wa inii anugu bur wallahi baan ku dhaartay la ara rasuul allah rasuulka ilahi waxaan u arkaa baan aaminsanahay saufa yutawafaa in la qibdoon doono la oobsan doono fii maradihi hada xanuunkiisana asaga abur kan ka kici maha sal slm xanuunkan xanuun nabi maxamed ka kici maha la soco maxaa yeelay inii anugu acrifu waxaan aqaanaabu wujuuha bani cabdilmualib wejiga reer bani cabdilmualib markay geeriyoonayaan waan aqaanaa buuri waan garan buran ma nin weyn baan adig wiilkaan yarka ah mihiba anugu oday baan cinda almowti markay dhimanhayaan buuri waan garanhaya fadhab bina ina keen buui sababka caliyow waxba ha noqonin ilaa rasuulilah rasuulka noo keenaan aadne falnas'alah aan weydiinno fii man hada alamru talada ninkay ninkee qaban doona yani maamulka muslimiinta cidda qaban doonta waa kooma ma reer bani cabdimudalib iyo aalkaas miya mise carab kale u geli doontaa reer bani makhzuum iyo reer bani zuura iyo ansaar iyo ma aadi doontaa ayib waxbaa ku dhisan buui falnas'alahu nabiga aan weydiinno fii man cidee dhexdeed buu ahaan doonaa hada alamru taladan iyada yani amru muslimiin wey wa khilaafatu muslimiin fain kaana fiina yani fii bani cabdilmualib taladu hadday xaggeenna soo martay buu ihi calimnaa dalika waan ogaanayna arrinta iyada waxbaynu ku dhisanayna o wain kaana fii hayrina cidaan innaga ka ahayn hadday usha u wareegtana kalamnaa rasulku waxaan kala hadli doonaa buu uri inuu dhaho laiska ilaalay dhasha nebi maxamed ahlu beydkiisa qaraabada ha la ogaado ah, nebi maxamed dardaar noola tag baan dhahaynaabu hadday anagu maamulka igu soo wareegay talada iyo haddii annagaa meesha mas-uuliyiin madaxweyneyaalka ah hadduu nabigu caddeeyo in aan reer beli cabdulaba islan hawshan shuqul ku lahayn oo carab kale usha qaban doonaan nabigu waxaan dhahay nabi maxamed oo hadal yar oo wax noo taraya annaga annaga wax kuyeel noo dheh maxaan dhahaa ha layska ilaaliyo reer bani cabdulib reer bani hashim ha dhaqaaleeyo ha ogaado oday wey wey waa xisaabtamaya cabaas kallamnaahu rasuulku waxaanu la hadlaynaa oo fa awsaa wuu dardaarmi rasuulku binaa yani annaga arinteenna in meel la saaro oo aan lagu xadgudbin faqaala calay calay marka waa ka cilmi badan yahay adeerkii waa ka aqoon badan yahay faqaala caliyu wuxuu ihi innaa wallaahi innaa anagu wallaahi ilahay baan ku dhaartay in sa'alnaahu haddaan rasuulka weydiisana talada iyo maamulka oon dhahno bacdigaa khaliif aan noqdo aniga cali ah ama adeerka cabaas ku wareeji madaxweyne waa asagaa nabi maxamed haddaan dhahno oo famanacanaaha nabigu inoo jiido u adeer ka fiirso haddaynu maanta nabiga intaan u tagna aan weydiisano talada iyo maamulka iyo ku-xigeenka annaga naga dhigaan dhaano dhaqan nabi wuxuu u leeyahy ninkii weydiistay saldana iyo maamul inuu diiday dhaqankiisay ahayd wuu yaqaana cali nabi maxamed ninkii xil weydiista maba siin jirinba seedoba kuwaa meelaha aan joogeen xilka ka carayu nabigu soo qaban jiray qabo shaqaan dhaqaaq nabiga igada qasab weeyey amaa ninka raadsanhaya dan buu leeyahay waa nin doonaya dadka inuu minjaxaabiyo oo hawshiisa ku dana gaadho oo dana khaasa leh <clears throat> wuxuu ihi eh, in sa'alnaahu haddaanu weydiisano amarka oo famanacanaha uu noo diido laa yucطiinaha annaasu dadku marnaba na siin maayaan bu iska ilaalay bu hadda dadkan ula dhaxaynaa kama naasi laa ba'sa waxaa laga yaabaa taladu inay mar una soo marto oo la yidhahdo bal sanadkan ushaha loo dhibay iyo maamulka reer bani cabdilmualib aala rasuulilah laakiin inagoo nool nool iyo nabi maxamed noolba hadduu yidhahda maya qaban maysaan usha muslimiinta weligaa kusoo mari maysa talada ayadaa muslimiintu waxay taagnaan nabi maxamed baa fii aakhiri xayaatihi ka dardaarmay inaan reer bani cabdilmualib waxba loo dhiibin oog buura u dhawaan hawsha ayada mar bacdahu dabadi abadan weligiiba wa inii wallaahi ilah baan ku dhaartay anugu haddaad cabaas adu is adkaysay buuri laa asaluha rasuulahi abadan bur weligaan u weydiisan maayo maamul iyo maxamed dadkan ula simana haddii laakiin adu as dhariijinayso wejiga diirayso orad nabig u tagba adugu waa dhan yahay almuhim bukhaari muxuu ka rabaa intaas waa talo kale wuxuu ka rabaa asbaxa bixamdi illaahi baari'a in asbaxa iyo kayfa amsayta iyo kayfa asbaxa iyo laisweydiin karo aysan dhib lahayn oo dhaqan wanaagsan tahay salafku yaqaaneen ayaa laga qaadanaya riwaayaadka odhanayaa kayfa asbaxta iyo kayfa amsayta طaacuuna camwaas aw camwaas waxaa tidhahdaba qarnigii sanadkii sideetonaada hijrada ay hawshan bilaabatay iyo طaacuunkii shaam ka dhici jiray bay bilaabatay waxay u jeedaan xilligaas aad u soo ifbaxday kayfa asbaxta wa kayfa amsayta xilligaas aad u baxday oo ruuxiiba waagi markuu waagu u baryo yuu galabta nafbaxaaya ninkii qorax u dhacday aroortii waa may daacuun dadka galay oo la leeday bay ahaayeen marka waa lis weydiiyey see tahay ma mise waa lagu hayaa ma qoraxdu ay dhici mayso kow waa la dhammaan jiray waagaasa marka aad waxa u badnaa kayfa asbaxta wa kayfa amsayd laakiin maxay ahayd dhaqan jiroo aad loo yaqaana ayado <clears throat> ayb idan waxaa laga qaadanayaa khibradu maro badan iyo tajribadan wax lagu dhisi karo baa laga qaadanaya ayb baabu man kataba aakhira اlkitaabi assalaamu calaykum waraxmat اllah wa kataba fulan ibnu fulan licashrin baqayna min ashahri wuxuu baab yahay ninka waraaqu qoraya risaalada aakhirkeeda ku qoray assalaamu calaykum waraxmat اllah ku qoray oo yidhi haddana waxay ka timid waraaqdan waxaa qoray wakatab waxaa qoray fulaan min fulaan xilligeebuu qoray markay bishu ka hadhay toban yani waa dhaydkii baa la sheegaya taarikhdaas sheegaysa oo weliba xaggada dambe la mariyo meesha inagu hadda tarikh waxaan ku qoraa kor baan ku qorraa meesha u horraysa tixraaca iyo taarikhda waxa lagu qoraya meesha u horraysa ayb xadaana ibna abi maryam saciid waanu soo baranay in badan saciid ibn xakam ibn abi maryam qaala akhbarna ibn abi zinaad cabdiraxmaan qaala xadaثanii abi abu zinaad oo ah cabdullahi bn dakwan alqurashi anahu akhada hadihi الrisaala aabbahay abuzinaad ayaa wuxuu ka qaatay risaalada min khaarijata bni zaydin wa min kubaraa'i aali zayd khaarij ibnu zayd oo wiili zayd dhala taabici ah iyo weliba duqaydii waaweyne ree aalu zayd baan risaalan ka qaatay waxayna ahayd aalu zayd waxay qoreen bismi illaahi araxmaan araxiim walaadan waxaa iskale licabdilaah addoonkii ilaahay mucaawiyata ahaa amiir اlmuminiin min zayd bayna ka socotaa ibni haabitin salaamu calayka amiira almuminiin waraxmat اllah fainii anugu axmadu waxaan mahadin oon u mahad sheegan ilayka adiga xaggaada allah rabbi subxaana wa tacala aladii laa ilaha illa hu allahan allama waxaan asaga usan jirin baan mahadinaya oo mahadaasaan kuu sheegaya inaan nabad qabo on caafimaad qabo ama bacdu intaa kadib soo maaha bacda waa maxay bacda asalaami walxamdalati cala allah ayib fainaka adu waa mucaawiyow tas'alnii waxaad i weydiinaysaa bimacnaa waxaad isoo weydiisay can miiraati اljaddi awowga dhaxalkiisi iyo wاlkhwati waalaha dhaxalkooda fadakara risaalata wuxuu sheegay risaaladii yani qaabka wuxu dhexlaysiiya zayd ibnu haabit ayib ayuu sheegay intaasuu sheekhu keenay wanas'al allah ilah waxaanu weydiisanaynaa haddaan ree zaydnaha iyo keyrkiiba alhuda hanuun iyo wاlxifda ilaalin yu rabbina dhowra subxaana wa tacaala watatabuta kaatiyo iyo hubsasho fii amrina kulli arrintaa dhammaanteed ah, ilahay inuu xifdiyo hanuunkana haleeshiiyo ayib aan dhowrsanno un ka fiirsanno waxaan samaynayn degdega lama rabo wey wanacuudu billahi ilahi wax ka magangaya an nadilla inaan dhunno oon baadiyowno aw najhala ama aanu doqonnimo samayno aw nukallafa ama nalagu mashaqeeyo nalagu qasbo maa laysa lana bicilmin waxaana aqoon u lahayn qul laa asalkum calayhi min ajr wama ana min almutakalifiin lama rab waxaad garan weyda sheekh allahu aclam dhe kuma jiro hawsha ayada garan mahayd qardixin waa lagu yaqaanayse kaas warkaasn ku marin ayb ma garan haydha halkaa yama dhaafsano cid kale weydiiya aw nukalaf wa fii e, bacd nus aw natakalaf bacd nusk baa qoraya waana macno fiican wey ama aan isku dhibno nafta iskaga qaadno maa laysa lana bicilmin waxaana aqoon ule walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm wasalaamu calayka amiir almuminiin buur waraxmat اllahi wabarakaatu idan salaanta muxuu geeyey aakhirka awalkan wuu soo aakhirkan waa salaam waraxmat اllahi wabarakaatu wamakfiratuhu wa kataba wuhaybun wuhayb baa qoray yani waraaqan goormuu qoray karaanigi wey wax qorayay yowma alkhamiis maalin khamiisa dhambaanka aan qoray liintay casharata labayo tobano baqiyad ka hadhay min ramadaan ramadaan labayo toban ay ka hadhay bimacnaa siddeed iyo toban baa tagtay ayb sanata inatayn wa arbaciin min alhijra taarikhda la cadaynaya maalin khamiis ah bisha ramadaan tahay siddeed iyo toban wey ama ay ka hadhay bisha ramadaan labayo toban sanadkii afartan iyo labaad hijrada warku waa dhan ya waa tawfiiq weeye hadhow wax lasdabamarin ma soconayso goormada hebel ka timid xilligaa xilligaas ka hor baan waraaqdan helayba waxbaa lagu ogaanaya beenta iyo waxay aan jirin baa lagu kala ogaanaya taarikh baa loo samaynaya xasan alisnaad baab wuxuu baabiyey kayfa anta ma lays odhan karaa see tahay xadaثna ismaaciil ibn abi uweysin qaala xadaثanii malik ibn anas abu cabdillaah imaam daar اlhijra alasbuxi can isxaaq ibni cabd iyo anas waxay isku yihin weliya adeerkii maxaa yeelay cabdilaahi bn abi alxata anas ku hooyeah oo umu salem ay dhashay ayb marka waa adeerkii anahu anas samica cumar bn buu maqlay radi allahu tacaala canhu wa uu salaamiyey calayhi calaa cumar rajulun baa salaamay cumar bn baa nin u yimid ninkii baa salaamay faradda salaama salaantii buu cumar ka jawaabay uma sa'ala cumaru rajula cumar baa ninkii su-aal weydiiyey wuxuu ku yidhi kayfa anta sidee tahay maxaad dareemaysaa faqaala ninka wuxuu yihi axmad اllaha ilayka mahad rabbi baan kuu sheeganaya mahad rabbi baan kuu sheeganaya wax dhib ma qabo faqaala cumar wuxuu hi hada aladii aradtu minka warku waa dhan yahay intaa un baan kaa reebay anugu inaan ogaado waa axsaad tahay iyo waxaad ku barday caafimaadku baan kaa ree dan kale kaama lahayn haada ladii kan waa midkii aradtu minka aan kaa doo inaad mahaan rabbi ii sheegatood fiican tahay intaan baan kaa doonay dhib kale ma wado maca salaama wey saxiixun mawquufan wa abata marfuuca ayb isagoo marfuucana waa jiraa nabi maxamed oo arrintaa nin weydiiyey oo saas yidhi kadib nabi ugu yihi intaanaan kaa doonayay ayb ayna waa jirtaa cumar marka dariiqii nabi maxamed buu hayaa muwaafaqad badanna waaba lahaaba baab kayfa yujiibu idaa qiila lahu kayfa asbaxta haddii lagu yidhahdo maxaad ku bariday maxaad ku jawaabi xadaana abu caasim الnabiy qaala cafwan can cabdilaahi bni muslim ibni hurmus waa daciif ninka asaga ah laakiin xadiidku shaahid buu leeyahy min xadiidi ibni cabaas cinda ibni abi shayba labaataniyo shan kun toddoba boqol sagaashaniyo saddex wa cinda abi yacla fii musnadihi laba kun lix boqol toddobaataniyo lix bisanadin xasan aw aqwa min dalik laakiin cabdillahi muslim waa daciif laakiin shaahidkaasu xadiid asaxaya waana siduu sheekhu caddayn doona can salamata almaki asna waa majhuul ninka majhuul xaal lam yarwi canhu ila ibn hurmus aلضaciif can jaabir bn cabdilaah qiila lلnabiy nabiga waxaa lagu yidhi kayfa asbaxta rasuul allow rasuul maxaad ku bariday qaala wuxuu uhi bikhayrin wanaag baanu ku barinay min qowmin qolyaanu kaga barinay lam yashhaduu aan ka qaybgelin janaazatan walam yacuudu aan booqanin marida ruux xanuunsan bimacnaa nabigu wuxuu tilmaamaya in laga fiican yahay waagu hadduu kuu bariyo ugu muslimiintu waxay ku baryeen janaasooyinka raac ku tuko soo xamaal ninka xanuunsan soo booqo ayb laakiin taqsiir nabigu ma sheegayo lakin wuxuu tilmaamayaa in ruux markuu waabariisto ay laga rabo in ka warqabo dadka muslimiinta waxa buka waxa baahan ka dhintay ayb inaad darisaydin ba lagu gormaa la xabaalay bil ka hor warmays jirtana waxaa ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa waxay samaynayaan ruux markuu geeriyoodo la odhan mahayo war muslimiintii ha ah loo sheego inta qaraabisa loo sheegay maca salaam in jamaacatlmasjid la ogeysiiyo oo dadka loo sheego oo lagu xog geliyo bal waalidka ka qaybgalgeelidiisi iyo dugitiisii abada markuu ruux dhi waa la wici adeerkii eedadii iyo mid abtigii ah ama mid walaalkii ah, maca salaam intaan baa qaadi qolyo xafaariya loo dhiibi maca salaam taana laftiga mushkilo wey waa in loo sheega dadka muslimiinta ah hawshaasay <clears throat> hadaad raacaysa inaad min qowmin lam yashhaduu janaazatan walam yacuuduu mariidanna waxaa weyaan nabadii caano ayadna weyan waa fiican tahay xadaanaa maxamed bn sabaax albazaaز abu jacfar albakhdadi iqatun xaafid in badan baynu soo marray sheekha asaga xadaanaa shariik ibn cabdillaah anaqaci sida raajixa ninka waa xasan alxadiid ama waa saxiixu alxadiid ilaa anahu saaa xifdu in markaa la helo wax lagu inkiro ama lagu khilaafo mooye sida kale waxaanu iska lena waa xasan an muhaajir ninka mhaaji dhowr oor baynu soo marray qaala kuntu ajlisu ilىa rajulin wuxuu ihi muhaajir asaa'iq nin baan la fadhiisan jiray min asxaabi الnabiyi ka mid ah dakhmin oo nin weyn laf weyn ah min alxadramiyiin oo weliba nimanka xadaaramada ree yamaneed ah xadramawd meesha u taqaanaan wey koonfurta ymaneed koonfurta ymaneed bay dhacdaa waadi axqaaf dhankiisa wey fakaana ida qiila lahu marka saxaabiga lagu yidhahda kayfa asbaxta saxaabiga haddii l maxaad ku waabarisatay maxaad ku barideen qaala wuxuu dhihi jiray laa nushriku billaah shirki la'aan baan ku barinay khuraafa la'aan iyo shirki la'aan baan ku barinay ilaah u shirk yeeli mayno balaayo wey moogta waxaas idan saxaabi wuxuu beri baan ka naawsha yada laa nushriku billaah ayb idan ama sida saxaabiga ku jawaab ama sida nebi maxamed ku jawaab ama wixii curfiya caala ku jawaab laakiin salaan waa ina ka horeysa assalaamu calayk baa horeynaysa kayfa asbaxta ayib haddii ninkuu ka bilaaba kayfa asbaxta juuq loo dhihi maayo waa kanu soo mar shib baa loo dhihi waa loo aamusa dhagaha laga furaysan wa laga dhaqaaqahay ayib xadaana muusa ibn ismaaciil tabudaki qaal xadaana ribciy bn cabdillahi bn اljaruud saduuq laa ba'sa bih alhudali albasri qaala xadaana sayf ibn wahabin daciif wey ninka asaga ah laakiin waxaa mutaabiciyey xabiib ibn abi haabitin cinda albazaar binaxwihi msnadkiisa qaala wuxuu ihi sheekaas qaala li abu ufayl abu ufayl baa igu yihi saxaabigii baa igu yidhi kam ataa calayka imisa kum soo martay bimacnaa meeqaa jirtaa w imis jirtaa kam ataa calayk imis ku soo martay adoo taaganta gubaa dhammaan mid kalaa dhammaan imisa sanad baa ku martay adnaad soo taagan tahay qultu waxaan hi ana ibnu alaain waalaaiin soddon iyo saddex sanaan jira qaala wuxuu ihi marka abu ufayl afalaa uxadiuk bixadiiin samictuhu min xudayfat اlyamaan waan kuu sheego xadiid iyo war aan ka maqlay saaxiibkii xudayfa ibn اlyamaan haawi ii sheeg wuxuu ihi abu ufay ina rajula min muxaarib khasafa qabiilkan reer muxaarib khasafa loo yaqaano nin ka tirsan oo ka dhashay waa qabiil magacii muxaarib khasafa ayb waa qoys magacii wey waa qabiil yuqaalu ninka waxaa la odhan jiray camr ibnu sulayxin oo xaa ah ii qoran aniga ibnu sulaycinna waa bacd nusakh marka caynkaasa aiixa caynkaasa saxiixa sida loo badan yahay wa kaanat lahu ninkan camr ibnu sulayca suxbatun baa u sugnayd wuxuu ahaa saxaabi nebi maxamed wuxuu ihi marka wa kaana bisinii yowmaidin wa ana bisinika alyowm abu tufayl wuxuu leeyay ninka camr ibnu sulayxa wuxuu jiray inta anu maanta jiro nin weyn buu yidhi siddeetan jir qaash ah aniguna maalinkaa waxaan tii inta adigu aad jirto meeqaa jirta adigu hadda soddon iyo saddex anigu maalinka ayadaa nin dhallinyaraan ahoo kugu da'lo kugu aynoo kugu fac ninkaa ree muxaarib khasabana wuxuu jiray inta anugu maanta jiro nin waayelo ah idan waa la fahansiiye ayadoo sidaa tahay ninka odayga iga weyn iyo anigoo dhallinyaro ah baanu israacnay atayna waxaanu u tagnay xudayfata baanu ugu tagnay fii masjidin fadhiya faqacadtu waxaan fadhiistay wiil yar baan ahay fii aakhiri alqawmi dadkii fadhiyey gadaashood meesha u dambaysa iska fadhiistay nin dhalinyaraan xagga kale iska fadhiistay faindalaqa waxaa dhaqaaqay camr ibnu sulayc oo ninkii waayeelkaa ah xataa qaama ilaa uu istaagay bayna yadayhi yaday xudayfata hor istaagay suu u socday odaygii wuxuu hor istaagay xudayfa qaala odaygu wuxuu yihi kayfa asbaxta aw kayfa amsayta ya abaa cabdillaah abaa cabdillaahi ow maxaad ku bariday ama aad ku hargashay ayb aba cabdillahina waa kunyatu xudayfa ya cabdillah igu qor ya aba cabdillahi baa fiican ya aba cabdillaah haddaad tiraado ya cabdullaahina dhib ma waa addoonka ilaahayow sidaa aniga iga qorana ya aba cabdillaahina waa kunyata xudayfa isku mid wey marka dhib ma qaala xudayfa wuxuu yidhi axmad ullaha ilaahay baan mahadinaya ilaahay mahaddii baan ku hargalay ama aan ku waabariistay qaala wuxuu ninkii ree muxaari ma hadi اaxaadiiث alatii taأtiina canka buui axaadiitan iyo akhbaartan naga soo gaaraysa waxdayba maxay tahay buui xoog wuxuu dhibsaday ashraadu saaci fara badnaa iyo fitankii uu sheegaya xudayfa ila saaxiba rasul rasul ilahi bu ahay ayb weliba qoysku ka dhashay ninkan reer muxaarib ka dhashay axaadiis ku saabsan bu xudayfe sheegay marka waa lasdabagelhaya ayb ma hadi axaadiiث axaadiitan maxay tahay alatii taأtiina nooga imanaysa canka xaggaada qaala wuxuu uhi xudayfa degdeg looma baahno wamaa balaqaka canii ya camru xaggayga maxaa kaa soo gaadhay ruux waa la toydaa tooyo weydii waxbaa degdegi ayib waxay dhaheen soomaliya wax isweydiinay ma wax isweydaarin baa daran wey wax isdabamarin baa daran baa kole anu qaatay mise isweydaaris baa daran baa loo jeedaa almuhim in wax la isweydiiya dhib ma leh lakin in wax la isdabamariyo taasaa mushkila ah <clears throat> qaala wuxuu ihi camr axaadiiun lam asmachaa axaadiiana maqal baad la timaada anugu saxaabi baan ahay wey adiguna saxaabi baad xudayfow axaadiia marka aad daldalaysa aniga ii soo maxay ahayd warraggu ma isku aqoon ba waa sidee dayib qaala xudayfa wuxuu ihi inii wallaahi low axadiثukum bikuli ma samictu man tadartum bi junxaada leyl buui adu intaasaad ka calacalay buu ihi niya camr axaadiistan fitanka iyo xoogu warree muxaaram ku saabsan baad ka calaacali axaadiia nabi maxamed aan ka xifdiye fitan iyo ku saabsan iyo ashaadu saaca ku saabsan haddaan hadda sii idiin sheego dabba igama dhegama dhecen bu nool igama dhacday waa dil bu naftaga ii goyn lahaydeenba habeenka mugdigiisa soo socda idimayna kaaysiin bu waa dil laydeenba inii wallahi ilahi baan ku dhaartay low uxadiukum haddaan idiin sheegi lahaa bima asmac waxaan maqlay yani min rasul ka maqlay ama bikuli ma samictu kama cinda almusdarak ma ntadartum idaman korateen bi aniga bui junxa hada leyl yani ulma hada leyl habeenkan mugdigiisa soo socda aasku ii madoobaadeen ba idil lahaydeen warkiinaba marka tartiib intaayasa ku dhimin bui waxaan hayaa ka daran ayb waxaan hayaa ka daran bu walaakin yaa cam ibnu suleyc inu suleycow idaa ra'ayta qaysan waa qabiil magaci qays ibnu caylaan qolyo loo yaqaano fara carbeed wey idaa ra'ayta qaysan ree qays hadaad aragta buur tawaalad bishaam oo shaam iskaga daba tagtoo isla raacay halkaa ayay shaam qabtay falxadar alxadara buur war degtoonow ah, isilaali bu marka iyada balaayaa kugu soo foolle maxaarib baad ku waalateene markaa ree qays ceelaan bartaa ka yimid iyo shaam xaggaa qabta ad aragto iska daba tegey ama ka soo noqdo yaacahay ad aragtaan marka ayadaa degtoono markuu malagaa galay wey falxadar alxadar war degtoono ogow wey fawallahi ilaahay baan ku dhaartay laa tadacu qays reer qays ka tegi maayaan cabdan lilaahi addoon ilaahay muminan oo mumina ilaa akhaafatu aw qatalatu reer qays addoonka muminka adduunka jooge muslimka ama way cabsiinhayaanoo way isaga hayaan ama way dilhayaanbu markaysabaadaaaaadaareer qays caylama iyagu masaasay adduunka u haysanhayaan maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay layatiyanna waxaa iman calayhim calaa qays zamaanu xilli baa soo maray laa yamnacuuna aysan difaaci karin minhu yacnimeel caduwi aysan ka difaaci karin danaba talcatin dalcad ama buur dhinaceed ama aakhirkeed ama god bimacnaa talcadu mar waxaa lagu idlaaqaa meelaha sarreeya meelaha murtaficaadka lagu idlaaqaa marna meelaha sheebta godka lagu idlaaqaa danabkuna waa aakhirka sheega daylkiisa sayntiisa wey bimacnaa waa maxay waa sarbeebo wax iska badaa wax qaali ama waxay difaacan karaan ceesaan ma difaaci karaan layamnacuuna lada fiican layamnacuuna in la geliyo wey ayb ayb fiihi soo ma ah, aniga minhu ba qornin ma lahayd laa yamnacuuna aysan difaaci karin fiihi fi zamaani danaba talcatin buur dabadeedna aysan difaaci karin yacni waxay celin karaan ma jiraan bimacnaa ayaga labtirkooda waa lagu biyo keenayo qabaa'il kalaa baabi'in waa macquul inuu macnuhu xadiidku yahay waxaa kaloo macquula ah. ayaga laftirkooda marka idin soo weeraraan wax iska celin kara ama wax ka qarsan kara ma jiraan laa yamnacuuna aysan dadku ka difaacin karin fiihi fi zamani weeye reer bani qays caylaan danaba talcatin yani aakhira talcatin taag dhabarkii aysan difaacin karin meel yani ay qarin karta ee dadku wax iskaga difaaci kara nimanka reer qaysa ma jiraan qaala muxuurka wuxuu yihi xudayfa maa nasruka calaa qowmika yarxamuka allah haddaba waaya haddii reer qadicana kugu soo maqan yihiin oo isaaba idiin geli doonaan maa nasruka gargaarkaadu muxuu yahay iyo waxaad u qabanaysa calaa qomika tulka yarxamuka allah ilah ku naxariiso tulka maxaa u tari kartaa maxaadta maalinka qaban kartaa niyo qaala wuxuu yidhi daaka ilaya hawsha anay khusaysaa buu daaka arrinka asaga tolkay waxaan u tari iyo waxaan u qaban daaka ilaya uma qacda wadaadku waa fadhiista camar ah ayb almuhim sheekh wuxu uhi daciif alisnaad sayf waa daciif waqad saxa minhu marfuucan jumlaة الtaxdiir wma bacdaha ilى danabi talcatin xadiidku marka intaa dambe shekh wuxuu ujeeda laga soo bilaabo walaakin ya camr ibn suley yaa camr ibn suleyc laga bilaabo inta dambayse way sugan tahay ama inta hore sheekhu dacfi baa ku jiro lay lakin xadiidku maadaama mutaabacada uu leeyahay shawaahidna uu leeyahay kulligii waa xasan kulliga waa xasan inta dambe sheekhu uu sheegayna waa saxiixa ayib maa nasruka baana ii qoran ma yansubuka maxaa ku daalinaya wey yansubukana waa isku mid baabu khayr majaalisi khayru اlmajaalisi awsacuha wuxuu baab yahay fadhiyaal waxaa u khayr badan meesha u ballaaran fadhiga u ballaaran ba u wanaagsan cimiiga lama rabo wey xadaثna cabdالlah bn mxamed almusnadi qaala xadaثna abu caamir alcaqadi cabdاlmlik <clears throat> qaala xadaثna cabdالرaحman ibn abi اlmawali ثiqaة اimam qaala akhbaranii cabdالرaحman ibn abi camrة alansaari ثiqaة kaثيir اxadiiثi kana qaasan biاlmadina yani waacid buu ka aha madiino dadka dadka waaniya ee wax u sheegaa la odhan jiray xilligii salafka qaas ayb wuxuu ihi taabicigaas uudina waxaa la ogeysiiyey abu saciidin اlkhudri bijanaazatin geeri baa loo sheegay abu saciid qaala wuxuu ihi fakaأnahu waxaad moodaa abu saciid takhallafa xoogu inuu daahay oo raagay xataa akhada alqowmu ilaatolkii ay dadka ay qaateen majaalisu nin kasta meeshu fadhiisan laha xugubu daahay uma jaaa bacdu haddana waa yimi isagoo socda abu saciid aniga uma jaaa macahu baa ii qoran uma jaaa bacdu baa saxiixa falamaa ra'aahu اlqowmu muslimiintu markay arkeen tasaaracuu canhu waa ka kala xaydeen waa ka durkeen waa loo baneeyey waa loo kala sheexeeyey tasaaracuu canhu aw tasaracuu canhu waa ka degdeg oo u baneeyeen xaggii xagga loga durkay waa saxaabi la xurmanayey wa bacduhum barkood baa istaagay canhu can abi saciid buu ka istaagay liijlisa si u fadhiisiiyo fii majlisihi meeshu fadhiyay bar baa kacay dad muslimiintaa oo booskiisa ka kacay say u fadhiisiiyaan meesha abu saciid u fadhiisiiyaan faqaala abu saciid wuxu la maya ha kacin meeshaad ka kacdaan fadhiisan maya anugu inii samictu rasuul allah yaquul khayru اlmajaalisi awsacuha fadhi iyo meel la fadhiista waxaa u wanaagsan meesha u waasacsan inoo waasiciyo oon kala durka mooye boos aan layga kicin uma tanaxaa waa dheeraaday fajalasa wuxuu fadhiistay marka eh, abu saciid fii majlisin waasicin meel bannaan oo iska waasaca ayb xadiidka nawi wuxuu leeyahay majmuuca mujaladka afraad afar boqol iyo sideean iyo riyaad saalixiinka laba boqol sideean iyo labo tibyaan fii aadaabi xamalat اlqur'aan sabxada soddon iyo lixaad intuu wuxuu ku leeyahy saddexdaa kitaabba rawaha abu daawuud biisnaadin saxiix cala shart اlbukhaari al shart buhaari waxaa kaloo saxiix yeelay imaam muflix kitaabkiisa aladaab asharciya jilka saddexaad saddex boqol toddobaatan iyo labo idaa waxaa weeyaan haddii idinkoo sii fadhiya ay koox kala timaado loo kici maayo meesha aad fadhida waa la kala durki xataa durga hadduu geeska u durto meeshaad u soo fadhiso dhib ma laha waxaa la rabaa in la durko un waxba in la istaaga ma ah on la kala durki waasiciya baarak allah fiikum on la kala durko alla fadhiisanaya adaabtaasaa la rabaa ayib baabu istiqbaali qiblati qiblada in loo jeesto ood qiblada qaabisho markaad fadhiisanayso ayuu baab yahay xadaana cabdulahi bnu saalix kaatib illeyl qaala xadaanii xarmala ibnu cimraan ibnu quraad atujaybi iqat imaam can sufyaan ibnu munqid ibnu qays almisri ninkaa maqbuul wey ibnu xibaan wuxuu ku sheegay fi iqaat laakiin waa nin maqbuulah can abihi aabihi oo munqid ibnu qays almisri asna waa nin kaloo maqbuul ah qaala wuxuu ihi sheekhaas kaana akaru juluusi cabdilaah ibni cumar ibni cumar fadhigiisa waxaa u badnaa wa huwa mustaqbal qibla asagoo qiblada qaabisan yani fadhi qiblada qaabilshan baa u badnaa mar hadduu fadhiisanayo ama wardanayo ama wax dareerinayo qibladu qaabili jiray faqara'a yaziid ibna cabdilahi ibni qusayd ba wuxuu akhriyay maalin maalmaha ka mida ah cabdulahi oo fadhiya sajdatan suurad sujuud leh suurad wuxuu akhriyey sujuud tilaawa iska leh uu akhriyey bacda uluuci shams inta qoraxdu soo baxda kadib fasajada ninkii cabdulahi maysida baa sujuuday wa dadka dhegaysanayna waa la sujuudeen ilaa cabdallah bni cumar ilaa cabdullah ibni cumar asuma sujuudo lannu xilliga waa waqtulkaraahiya wey sujuuduna wuxu le abdullah bn cumar waa salaad sujuudu waa salaad idan salaadna xilliga waa karaahiyo ilaa qorax yar dheeraato oo waqtulkaraahiya laga baxo buu cabdulahi doonhaya cabdulahi meeshiisbu iska fadhiyey falama alacat ishams bimacnaa markay qoraxu dheeraatay wey ile horeba way soo baxday irtafacat xalla cabdulaahi wuxuu furay xabwatahu garwaaxaysigiisa xabwadu waa mara yar saa loo jilmaha loogu qabsado wey lawyaad ku qabsanaysaa hadda carabtu way tolaan mara latuwaag la iibiya suuqa lagu iibiya idoo wareegsan oo yaad la iibsanaya waad soo qaadan dhabarkaad gashan iyo lawyaha hadhowan waad garabkaad gashanaysaa marna gacmaha ruuxu ku garwaxaystaa marna go-an oo cimaadada intaad dhabar ku qabsatada lugaha kusoo qabsan ayib oo fadhi carabta ad u taqaana wey idan xalla wuxuu furay xabwatahu maradii lugaha ku xidhay uma sajada waa sujuuday uma qaala wuxuu hi alam tara wuxuu la hadlay ninkii la fadhiyey alam tara miyaad u jeedin buui sajdata asxaabika saaxiibada markay sujuudahayeen diidan ya cumar xilligaa in la sujuudo abdullah bn cumar inahum sajaduu waxay sujuudeen fii hayri xiini salaati xilli aan salaad aan la ogoleen bay sujuudeen waana khaldameen ayib markay qoraxdu dheeraataa laga raba inay sujuudaan ضaciifu اlisnaad mawquuf sufyaan majhuul lakin saxa can ibni cumar الnahyu can الsajdati fii musanaf ibn abi shaybata wakada fii musanaf cabdirazaq ayib awsanka waa daciif laakiin cabdillahi bni cumar in salaada iyo sujuud tilaawo uu diidi jiray xilligaa ayadaa waa sugan tahay fi lmusanafayn bay ku sugan tahay ama sanadka waa aciif bimacnaa aarku waa xasan wey ama waa صaxiix laakiin sanad ahaan dacfi baa ku jira sayf ibn wahab marka xilligan waa la iska ilaaliyo wey wuxuuna marayaa in sajadu ay tahay salaad ay tahay bacdu salafna waxay marayaan sujuudu tilaawa inaysan salaad ahaynoo cibaado madax bannaan ay tahay oo weyse loo baahnayn oon istibaal qiblo loo baahnayn oo waqtil aysan lahayn bacdu salaf baa maraya ama sala khilaafiya baab idaa qaama uma rajaca ilaa majlisi wuxuu baab yahay ruux hadduu istaago kadibna uu ku soo laabto goobtu fadhiyey booski ma laga sii fadhiisanaya mise waa looga kacahaya xadaanaa khaalid ibn makhlad alqaطawaani qaala xadaثana sulayman ibn bilaal الtaymi qaala xadaثanii suhayl ibn abi صaalix can abi abu صaalix dakwan can abi hurayrata can الnabi idaa qaama axadukum midkiin hadduu ka istaago min majlisii goobtuu fadhiyey uma rajaca ilayh u laabto fahuwa axaqu bi asaga mudnaan leh can xumayd ibn abi xumayd aطawiil can anasin ataynaa rasuul اllah ataanaa rasuul lah cafwan rasuulka ilah baa noo yimid wa sibyaan annagoo caruur meel ku ciyaarayn caruur fara badan meel ku ciyaaraysa oo anas ka mid yahay buu nabigu u yimid maalin fasallama calayna nabigu waana salaamay waa caruur iyo waad salaami waad bari ayb salaadda ha lagu garacalayo soo maaha ha la amro salaantana waa laba way baranhayaan wacalaykum asalaam adeer bay kudha ka soconaysa midna hadduu iska aamusu ku fiirin midna salaantii muqaali caruurdii noocyo badan bay leeyihin aduu hawl ku taalama salaanta in la baraa la rabaa <clears throat> markaasuu nabiguna salaamay wa arsalanii fii xaajatin danuu nabigu lahaa ba diray intuu ii qabtay wuxuu orad hawshaa iisoo qabo orad kuwii kaanaba farow ka qaado wa jalasa nabigu wuxuu fadhiistay fi ariiqi wadadi ayuu fadhiistay yantadiruna asagoo i koranaya xatىa rajactu ilay inaan usoo laabtay cinda abi daawuud waqacada fii dili jidaarin intuu nabigu saa u yar leexday buu derbi hooskii fadhiistay wuxuu marka anas inuu soo laabto qaala wuxuu ihi faabطactu waxaan ku dibdhac ku daahan ku raagay calىa umi sulaymin hooyadii hooyadii xilliguu soo xijada iman jiray xaafaday weyday lee nabiga meel u diray faqaala waxay tihi maa xabasaka anaso maanta maxaa ku daaday maxaa ku xabisay maxaa ku xanibay su-aal muhiima wey faqultu waxaa yidhi ur bacahanii nabiyu fii xaajati nebi maxamed baa dan ii dirsaday hawlaa soo qabanay qaala waxay tihi wamaa hiya maxay taha danta lagu diray laska hadhay maaye qultu waxaa inahaa sirun sir wey nabi maxamed baa i nabiga sirtiisa kugu sheegaya u fiirsan ninka caqligiisa umu saleem waxay tihi nabi maxamedo wiilka anasa toban jir wey waana wiil yar laakiin waa waxay tihi waxaa weye dhugle caqli badan carruurta qaarkood waxay dhihi lahaayeen waa saasuu nabigu yidhi n waxaasa la yidhi saasaan yeelay ninka xul me sir weyn nabi maxamed hawlihiisa wey loo geli maayo yir alla baabkan baabkaadi ma ah qaala waxay tihi hoyo caqliga dabtuka waxay tihi faxfad ilaali sira rasuuli nabi maxamed sirtiisa u sheegin bay tiri anigana ha ii sheegin cid kale ma sheegi karti weligii ma sheegin buun marka anas waa kii odhan jiray ilaa bacda maa maat nabi markuu geeriyooday hawshan hawl iska fudud bay ahayd baan bacd hooyada u sheegay lagu kala idan marka waxaa laga qaadanaya carurta xataa in la baro wuxu inay sirta oo la yidhaha hawshaas cidna u sheeg lagu tarbiyeeyo sirarta in la ilaaliyo soomaali sir mala iyadu qaamuuska soomaaliya sir kuma jirto haddaad maanta u baahato inaan waxay qalbigooda ku jiro dhan waad ogaan kartaa waxay qarsan karaan lama ogo sabir iyo sir oo ummado waxyaabaha anfaca ka oo soomaali ma laha sidaduba ninka soomaaliga ah shaqo kasta u bilaabo hadday maalmo hore ka socon weydo oy kala shumid iskaga tagayaan dukaan buu furahayaa bisha u horeysa haddii uu lacag ka qaban waayo meesha ay kala socon weydo balaayo u dhankan waa wax baasa u xidhaya uu iibin iskaga carari beer iyo dalag hadduu bilaabo waa sidoo kale waxbarasho hadduu bilabo waa sidoo kale kitaabbuu bilaabay hadday laga xadiis u horeysa ka hor yimaada uu furahaya wax uu <laughs> joogtayn kara xataa dagaalka waa sida ninka somalia waa laga yaaba maalmaha u horeysa usbuuc u horeeya in sidii uu u dagaalamo balaayada oon dhaqaaqi waay si jinka u dagaalamo laakiin hadduu saddex beri gudahood guul ku keena iskaga tagaya meesha meel baas wey waxay awoodaan inay daa'imaan ma jiraan u fiirsa soomaalida dhan kastaba waxbarasho dhan kasta ganacsi halgan iyo dagaal malaha sabir meesha arsa ummadaha kale um, qoyska urba wuxuu dagaalaya afartan sano bacda arbaciina sana guulaysa guulaysay maad maqlaysa toban sana ma gaadhsiin karaan halgankooda ma wadi karaan sayidkaa ugu dheeraa baan u malaynaya oo labaatani muxuu waday labaatan iyo afar mise labaatan iyo ko labaatan iyo saddex mi almuhim oo kasa marka waa muhiim shayga sirta ah iyo iyo iyo sababku waa shay muhiim waadihii hore markay tarbiyanayaan xertooda iyo dadka ay waxbarahayaan waxay odhan jireen sabir iyo sir yeelo madoon inaad weli ilahay noqoto awliya muriid baabkiisu kacsan burhaantiisa cadda inaad noqotaa sabir iyo sir ogow baa lagu leeyahy waa arrin muhiim ah caamada waa in la kala siro oo dadka loo kala gembiyo oo indhaha lasdaba mariyo hawlo badan baa jira wuxuu dhaad wax faashila u noqdo waxba socon maayo ayib marka waa muhiim in laga faaiista arrinta ayada <clears throat> baabu tawasuc wuxuu baab yahay in laisu waasiciyo fi lmajlisi fadhiga iyo goobta la fadhiyo xadaana xumaydi magaciya xumaydi cabdulahi bn zubayr alqurashi qaala xadaana ibnu eh, uyayna sufyaan ibnu uyayna bn cimraan ahilaali qaala xadaana cubaydillaah ibnu cumar alimaam iq can naafic mawla bni cumar can ibni cumara qaal qaala nabiy laa yuqiimanna axadukum alrajula midkii yuusan istaajinin arajula nin yuusan ka kicinin min majlisi meeshu fadhiyey taw ruux u timaada meel fadhi ka kacbal anaa kaa weyna ka kacbal xaggaa durog istaag xaggaa tagsidaaduba lama ogolo wey uma yejlisa fiihi haddana u fadhiisto ta ruux meel ka kiciso inaad agu fadhiisato lama ogolo walaakin hase yeeshee tafasaxuu isku waasiciya wa isku waasiciya tawasacuu iyo tafasacu waa un cadfu tafsiir cadfu bayaan waxba ma ayib kelimada hormay fasiraysa tafasaxuu iyo tawasacu waa isku mid isku macno wey mar haddii meesha la yimaado hala kala durko laakiin intaad ru kiciso ood istaajiso adugu booskaa fadhiisana khalad abaalbakhtari ninka loo yaqaana saciid ibnu fayruus wuxuu ka soo guriyey selafka kaanuu yakrahuuna an yaquuma arajulu min majlisihi walaakin liyuusac lahu bui waxay diidi jireen in ruuxa meeshuu fadhiya laga kiciyo laakiin selafku waxay qabeen in isu waasixiyo la kala durko waa aadaabta lagu bari wax laga tegey ma jiraan islaamku wax kasta waa laguu sheegay bidicida ku dhaqmaleed baa la rabaa baab yejlisu alrajulu xayu intaha ninku wuxuu fadhiisan meeshuu soo gaadho weliba tawaaducay ka mid tahay salafku waxay leeyihin tawaaduc waxaa ka mid a haddaad goob meel muxaadar lagu hayo meel fadhi ah goob laga hadlahayo shir aad timaadaay meeshaad soo gaadha iska fadhiiso inaad meesha ka muuqato meesha weyn ee kuraas feeraha banayso ood kaamarada kugu dhacdo madaxa taagtahay xogow kiir baa ku jira meeshaad soo gaadha ayaad iska fadhiisasha hada min atawaaduc ayib marka lagu soo gaadho looba inaad hadashana aayar imow hadal <clears throat> xadaثna mxamed ibn طufayl ibn malik eh, annakhaci waa abu jacfar baa loo yaqaana abu jacfar nin iqa ah wey qaala xadaana shariik ibn cabdlahi naqaci haddaynu soo maray can simaak bni xarbin can jaabir bni samura qaala kunaa waxaanu haddaan muslimiin iyo saxaabanahay idaa atayna الnabiya nabiga haddaan u nimaadno jalasa axadunaa midkaay wuxuu fadhiisan jiray xayu intaha meeshu kusoo dhamaado meeshu kusoo intahooda meeshuu soo gaaray bannaan wey qasab maha ruux inuu nabi macad ku xigsado inuu nabiga garab fadhiisto in xagga uu ka soo jeesto qasab maaha meeshaad soo gaadha iska fadhiiso waxdina wax ka dhegeyso xayu intaha meesha ku intooda xadiidku shaahid buu leyahay cinda abaraani ayuu leeyahay ayb waxaana shariig mutaabaceeyey zuhayr bn mucaawiya cinda abaraani iyo keyrkiiba mutaabacada waxaa sheegay tirmidi baan rabaa fi jaamici ama shaahidku abaraani buu ku sugan yahay ayb baab laa yufaru laba ruuxoo isgarab fadhida inaad kaa dhex gasha lama ogolo waa adaab loo baahan yaho waa usloobiyo khuluq aad u qiimo badan labada ruuxoo isku xigtaaba dambay leeyihin baa laga yaabaa waa sheeko wadaag baa ka dhaxaysa waa qaraabo waa saaxiibo gaar ah ha kala fogeyn taa tira war ag u dhaqaaqadaha iska dhex fadhiiso waa khalad u fiirsa meeshaad fadhiisanayso ayib waa nin iyo aad wiilkiisii waa dad qaraabo ah waa dad isdhowranaya waa dad sheeko wadaag leh ayib marka aggaas intaad ka fadhiiso haddii aad dabacyadaa kaa dhex degta laba ruux isku xigta weydii oo dhexdiina ma dagaadhamas idinka leecdaa ayib waa in la is weydiiye xadaثna ibrahim بن muسى abu isxaaq alfara iqة xaafid qala xadaثna اfuraad ibn khaalid صaduq xaafid aw iqaة xaafid can usamaة bn zayd allayثi xasan اxadiiث calى الraajix can camr bn شhucayb can abihi can jadihi can abihi can cabdillahi bni camr baan rabaa ana nabiya qaal nabig ilah wuxuu yidhi laa yaxilu oma banaano lirajulin nin oma banaano an yufariqa inuu kala geeyo kala dhex fadhiisto bayna nayn laba inta ka dhaxaysa ila biidnihima hawl muhiima ah wey ayb laba ruuxoo sheekaysanaysay oo xooguhoosa kala dhex fadhiisa way aamusahay marka naqaskaa ku istaagay waad kala dhex tagtay sheekada waa dhamaatay i sheekaysanhayeen hawla u socday barnaamij dhan baa laga yaaba ee lahay intaad meesha fadhida ad dhammaysaanba gar xaaje dhan bay rabeenba inay ka degaanba dhammeeyaan waad kala dhex fadhiisatay waana kaa xushoonayaan meesha kasoo fadhiis bay ku dhahayaan lakin waa xanuunsan yihin hoosta laga habaarhaya inkaar qabow waa maxay ilfuur buu nagu noqon aggaa fadhiis marka ilaacdada iyo isha muslimiinta ka leexow ayib ka fiirta meesha degayso intaasoo aadaaba meesha ku jirta baab yatakhaطa ilaa saaxibi اlmajlis ruuxa muslimkaa ah markuu goobta yimaado ninka hadlahaye goobta ka hadlahay ee hogaaminaya ma u tilaabsan kartaa ma u tegi kartaa markay dan qabato tii bukhaari ka hadlahay mise waxaad rabaa inaad bartada fadhiisatooda dhaqaaqi markaa asaga dan ka lahayn waynu soo maray saxaabadu nin kasta wuxuu farsin jiray xayu intaha laakiin markay hawle timaado oo hawshin adoo halkaa taga aadan kala hadli karin ninkii hadlahayay in la talaabsan karo bukhaari keenaya markaasoo dacfi ku jira sanadka xadaana yan ibn camr albukhari iqat imaam qala xadaثna الnadr ibn shumayl allugawi اlmuxadث qala akhbarana abu caamir almuzani salix ibn rustum wa saduq kaثيir اlkhط abu leyx bn xajar can ibn abi mulaykata can ibn cabaas qaala lama طucina cumaru cumar marka la duray yani la wareemay ee bilaabaha lagu dhigtay khinjarka baalka loo yaqaan ninka abululuat almajuusi alkaafir kuntu waxaan ahaa buuri ibnu cabaas fii man xamalahu dadkii qaaday baan ka mid ahaa xataa adkhalnaahu addaara ilaan gurigiisi geynay baan ka mid ahaa ibnu cabaasna aad cumar aad bu u jeclaa nin aad u caqli badanoo caalim aad bu u jeclaa cumar ibnu cabaas faqaala lii wuxuu igu yihi cumar yabna akhi walaalkii wiilkiisi yani adeero wey wiil adeer loo yahay wey ibn cabaas waa laga wen yahay idhab orad oo fandur fiiribun man ansaabana ciddii dishay cumar ninka wareeme ee dilay wuxuu ka baqay inuu muslim noqo inuu muslim asaga ku naargalo diidan yahay gacanta uu ku baxay iyo nabarka ku dhacay inuu ruux muslima ka dambeeyo ka baqahaya wuxuu i orod fiiri waxaad iisoo ogaataa ninkii dilay cidduu yahay iyo man asaaba macii iyo cidduu ila dilay ma keligaybuu dilay mise dad kaloo laayey ilaa saddex toban nin buu ninku bilaabaha ku dhuftay nin baas buu ahay wuxuu soo tuntay bahal bilaabo oo laba afla khinjar xaggana af buu ku leeyahay oo xeeraxeerahay xaggana af buu ku leeyahay dhexdaa meel la qabsada leh dhexdu ka miir qabaa waa teori dhexda ka miir qabta idan marka xagga markuu dhowr ninku uu kugu dhufan xaggana wuu kugu dhufan meel la qabto kale ma lah teorida mota markuu ninku aad carabda iska leexiso daabkaad la qabsan kartaa laakiin tan waxaa weeye dhexdaad haysataa dhan kasta waxaa weya way ku xiraysaa weliba wuu sumeeye uu sunbuu soo waraabiye waalaybuu ka soo dhaji ayb yooman asaaba maci intuu ila dilay saddex toban nin buu dhaawac xataa wadaad iska weysanhaya waa dilay nin buu ah fadahabtu waan tegey buu ninkii ahaa ibnu cabaas faji'tu waan imid liukhbirahu saan ugu sheega arrintii ninka isaga dilay iyo muslimiinta kale dhibku gaadhay faidaa markaan soo laabtay buu albeytu gurigii cumar uu yaallay mal'aan waa buuxa saxaabadii muhaajiriin ansaar reer bani cadiy qaraabado dhan baa dhooban fakarihtu waxaa nacayb oo dhibsaday an atakhaطa inaan ka tallaabsado riqaabahum yani qoortooda bimacnaa ruuxa qoortiisa meesha ma taalla maog tahay ruuxu ma jiifo laakiin ruux markuu fadhiyo lugta qaado lugtooda waxay la samaysaa qoortiisi iyo madaxiisi ee xulmadarraa ku jirto wey daasa laga hadlahaya ee ruux isagoo sujuudsan baan ka tilabsanay hawsha maaha wa kuntu xadiia sini nin dayarna waan ahaa bu xadiia sini nin dayar baan ahaa idan xishood badan baa igu jira fajalast xag oo iska fadhiista wakaana yamuru idaa arsala axada bilxaaja wa kaana cumar wuxuu ahaa yaamuru kii fara ama amra idaa arsala axada ruu hadduu u diro xaajatan dan bilxaaja dan hadduu u diro an yukhbirahu biha inuu u sheego cumar ma yeeli jirin ruux markuu dan u diro warkeen warka lagu dira soo daa soo gudbi buu dhihi jiray an yukhbirahu inuu u sheego biha bilxaajati wa idaa isla markaaba huwa cumar musajan waa daboolan yahay maraa la saaray oo waa jiifaa dhimcna dhulku yaalaa ma gamacsano wa jaaa kacbun kacb alaxbaar baa yimi ninki yahuudiga muslimka caalimka kacb alaxbaar saxaabiga ma ah faqaala wuxuu yihi marka kacb alaxbaar wallahi ilaahay baan ku dhaartay lain dacaa hadduu alla baryo amiiru اlmu'miniin maxaa idin qoran layubqiyanna ma idin qoran aniga yaadiba iga gooyeyba kacb alaxbaar wuxuu yhi anigu waxaan hayaa cilmi baan hayaa xanuunkan iyo namarkan hadda sayidina cumar ku yaala hadduu yidhahda ilahi cafi walcafiib oo mustajaawada cumar waa naqanaa ducaysa cumar ma yeelhay ugu wata cumar ma yeelhayo wuxuu dhiga hawshaa hor inta ilah wii dambi dhaaf ka bax warkooda in badan baa soo taagnaay isagaa soo habaarayba asagaa soo habaaray wuxuu dhiman doonaa wax yar kadib ayaam alxaj baa la dili doonaa intuu soo xajiyey yuu xajki markuu yowma carafa la taagnaabuu ducaystay xuri ilaahayow laqad kabira sinii xuri wadacufa cadmii washtacala ra'sii shayba wa kahurat raciyatii waa cala calay xuri ilaahay waan waayeelay waa baanahay lixdan iyo dhowr bumanahayaa lafteeda way dabacday buuri ludayda way dhacday buuri cimrigii waa dheeraaday shacabkii aan mas-uulka ka ahaaye racyadana waa baahayn buuri ilaa ciraaq ilaa shaam xagge la marhaya malaayiin bay marayaan ilaah intaa wixii ka dambeeya waa ku dambaabaya oobsa buuri haddaan xoogugu celceli karaa buuri xalkoodii iyo cadaaladoodii iyo kawarqabkoodii nafti baa haysa buuri intan ka badan haddaan sii joogo shan sanoo dambe sii joogo ayaguna ay sii bulaaraan oo kolba meel la sii furto oo muslimiintu malaayiin kumaan ku noqdaanna waxba ka warqabi maayo buuri ruuxa muslimka ciraaq webiyaasheeda iyo shaam buuraheeda dhibku ku gaadhahayo iyo daabada turanturanaysa iyo faraska ku fahaya iyo dameerka gaajada udhimaya intaba anaa la weydin bu ilahay anaa la isaalhaya u irsa hadde inaguna waan ku leeya sadanada nina xule ilaahayow xilkaa kama soo bixi kar nafta iga qaab markuu isu soo habaara ilah wuxuu yihi xajkan wixii ka dambeeyaay magan baan ku ah saacada laga bilaabo ayb marka saxaabadu way garanhayeen cumar inuusan wax badan sii noolanayn uus habaaray mustajaawada cona waa ah wallahi ilaahay baan ku dhaartay lain dacaa hadduu ducaysa amiir اlmuminiin layabqiyanahu اllahu ilaahay baa baaqi yeeli oo dayn oo waarin walayarfacannahu ilahay waa ka koryeelahaya waa u koryeelahayaa baan rabaa lihada اlummati ummaddan buu rabbi u daynhayaa xataa yafcala ilaa uu sameeyo cumar fiiha fi اlummati kada wa kada intaasuu shay u qabto xageed keentaa laydin ma lagu waxyado ka maya waxay ku qoran tahay buur tawraad baan ku haynaa waa yaqaaneen nabi maxamed tilmaantiisao dhan bay hayeen khulaafadiisay hayeen saxaabadiisao dhan baa u qoray waxaa weyaan waa kufr cinaad iyo xaasidnimo ayb <clears throat> xataa yafcala kada wa xataa dakar ilaa uu sheegay kacab almunaafiqiina munaafiqiinta buu sheegay yani tilmaamihii buu sheegay saxaabadoo weliye khulafada tilmaamahooda ku qoraa fi towraat buu ka sheekeeyey munaafiqiin buu sheegay jira muslimiinta fasakunyooday munaafiqiinna bismihim sariix buu ku sheegay badna wuxuu ku sheegay bikunyatihim buu ku sheegay ayib qultu waxaa dhata ibna cabaas ahay abliqhu gaadhsiin maa taqul waxaad leedahay kacab alaxbaaroo meelahana ka xamxamlaynini warkan aad wanaagsaneed sheegtay u sheeg amiirulmuminiin cumar marka waa dabooban yahay kacabna meeshaa dambe gadaal warka ka sheegay ibna cabaas meeshu fadhiyo wey iska fadhiisa qaala kacab wuxuu yihi maa qultu oomaba sheegin buu mana hadalkaa ooma sheegin ilaa wa ana uriidu an tubliqahu waxaan u sheegay bui adiga ibna cabaasan kuga inaad saaxiibatihiin isku fiicantihiin ayb marka adaan rabaaba inaad u sheegto kacab iyo cumar isma fiicnayn nimanka yuhuudda iyo dadka nasaarada soo islaamay cumar in badan wuu ka shikasanaa inuun balaayo uun qaran hayaan buu aaminsanaa cumar nin fiidhoono wuxuu ahaa aad u dareen badan sidiisuba maalin buu weydiiyey markuu bayt shaam markii la furtay cumar xilligiis yo wuxuu hi xaggeen sunnaan ku tukadaa gaacul axbaaro meel bushan ku tuka buu hi khalfa sakra meeshuu yahuuddu lahay in haykal ismaa waxa lagu soo celina sulaymaan iyo alaabtii buu ku tuko bakoorad buu la baxay yahuudi yahuudi dhalay buu salaadda halkana ku ficantay meel kale ku tukada uu khilaafay yahuudiyaddaada idinkeenta soo maha buri wixii baad isoo qarinaysa anad isiraysaa halkana ambidu ku tukadaan buri meeshana waa dhaqankii nixbaa yahuud bakoorad buu kala daalay marka cumar nin wax loo qariya ma ahayn marka adaygiisuu ogaa kacab wuxuu i warka kugu sheegahayaa xataa waxaan ka yaabay inaan ii tumo dha waxba kama jir waxaad sheegtay naga leex marka adaa ibnu cabbaas oo gaarhsii wey adaan kuu duurxonahayaay maa qultu maba sheegin warka yani ma dakartu ilaa ana anu uriid anuu doonhayo mooyeen an tuballiqahu inaad gaarsiiso hadalka asaga fatashajactu markaasaan calal adaygi buuri yani marka hore xagga waxaan u fadhiistay dadkan waaweyn culamada duqeyada ma jiri karta iska fadhiisaan idhi buuri laakiin marka kacbad axbaar fariin ii dhiibay cumarna hadda ka hor idurow farrin aan ku maqnaa labada war baan la fadhiyaa markaasaan xoogo ii war hadda dee xilkii guda iska kac waan kacayb marka fatajactu waa isgeesinimo geliyey faqumtu waan istaagay fatakhata'tu waan tallaabsaday riqaabahum qooradaan ka tallaabsaday buuri xataa jalastu ilaa aan fadhiistay cinda ra'sihi cumar agtiisa aan fadhiistay qultu waxaa idhi inaka adigu cumarow arsaltanii waad dirtay bikada arrintaas iyo farrintaas ad ila dirtay wa asaaba macaka waxaa lagula dilay oo kada wa kada rajula saddex toban ninoo kala nabarku gaadhay wa asaaba ninkii gaalka wuxuu kaloo dilay kulayban aljazaar ninkii kulayb ahaaye kawaanlaha ahna waa dilay wa huwa yatawadau isagoo ku weysanaya cinda almihraasi dhagaxi weyna adkiisa mihraasku waa dhagax weyn oo baraagtoo kaleo biyo lagu shubto laga weysaysto dhagax weyn baa sida qabaalka loo samaynaya biyaa lagu shubi waxaa loo yeelayaa meelo fantaxya halkan god baa waxaa laga samaynayaa eh, fantax yar halkana fantax saasoo loo ilaa toban fantaxood idan biya lagu sugi biyaha ka halka nin baa ka weysaysan sida tuubada oo kale halka nin baa ka weysaysan halka nin baa ka weysaysan halka nin baa ka weysaysan xaggana waa ka dadanaya tuubaana biyaha kusoo shubaysa ceel baa lagaga soo shubay eh, wadaanta ayib waa tuubadiinu hadda oo kale un wey ayib meelaasku kaas waa dhagax weyn oo baraag ahaana nin marka halkaa ku weysanayana wuu dilay saddex tobanna waa dhaawac waina kacban ninka kacab ah kacb alxabaarna yaxlifu bilaahi rabbi wuu ku dhaaranhaya bikada wakada saasoo u dhaarnaya wuxuu leeyahay hadduu cumar ilaahay baryo saacadan waa laga aqbali una caafimaad faqala cumar wuxuuhi udcuu kacaban kacbal u yadhaahda faduciya waa loo yeedhay faqala wuxuuhi maa taquulu maxaad tiri maxaad leedahay ku celi barukaadi qaala wuxuuhi aquulu kada wakada waxaan leeyahay haddii aad hadda ilaahay baroo ducaysato cumarow xanuunkan waad ka kici ummadana waad anfici maxweynaad sii ahaa qaala cumar wuxuu hi laa wallaahi laa adcu ilahay baryi maayo saacaddan laga bilaabo yani ilahay caafi dhihi maayo bimacnaa waxaa weeyaan duca khaas ujeeda ilaahay baryi maayo m waxa weyaan ilaahay caafi hadda dhihi maayo xaaladan haddaan ku sugnaa waaba shahaade gaal baa baidinaysa ila baryaya ayib walaakin hase yeeshee buu shaqiya cumaru cumar baa hoogay oo ayaan daran in lam yakfir illaahu lah hadduusan rabbi u dambi dhaafin cumar baa ayaan daran buui idan deelada waa u dhimanhayaa mana ducaysanaye aciif isnaadi mawquuf fiihi abu caamir almusani saalix nuraskum daciif laakiin geesinimo inaad isgeliso hantaata iyo calaaca looma baahno so waxay dhahdaa dhiman erarka waa laska duwaa dubnimada iyo wawra ka duwan lakin hadda wixi dhan waa lagu kala tegay wixi o dhan hadda waa adduun interes ba lama hayo ayib xadaثna mxamed بn slm albikdi qaala akhbarana cabd bn sulayman الضbi can ibni abi khaalidin ismaaciil an الshacbiy ismaaciil abi khaalid can الshacbiyi qaal shacbiy magaciis muxuu ahaa camr bn sraaxiil qaala jaءa rajul nin baa yimid ilى cabd لlah bn camr ba u yimid wa cindahu اlqowm juluus cabdulahi bn camr rag baa la fadhiyey akhyaar baa la fadhida ninkii muxuu sameeyey ninkaasoo yatakhaطa usoo tillaabsanaya ilayhi ilaa cabdillahi bni camrin famanacuuhu markaasay feeraha qabteen sug baa leeyahy xagee u socotaa niyo istaag faqaala cabdullahi wuxuu yihi utruku rajula ninka daaya faraha ka qaada sii daay ayib fajaءa ninkii baa yimid xataa jalasa ilayhi ilaa cabdullahi la fadhiistay faqaala wuxuu ihi ahbirnii niyow isheg bishayin samictahu min rasuul lah sal slm waxaan u fatlaabsaday inaad xadiid nebi maxamed aad ka maqashay ii sheegto qaala wuxuu ihi cabdulaahi samictu rasuul allah yaquul almuslimu muslimku waxaa wey dhabta xaqiiqada man salima almuslimuuna min lisaani wayadih man salima almuslimuun muslimiintu ciday ka nabadgaleen min lisaani carabkiisa iyo weydii adinkiisa afkiisa iyo adinkiisa ninka laga nabadgalo ee muslimiinta badbaadiya afyi adinba ninkaasa muslim saxiixa wاlmuhaajiru ninka muhaajirkay ka fogaaday ee ka safray xumaanta waxaa weeye man hajara ma naha allahu canh muhaajir maxaa loo yaqaana waa ninkan waddan gaala ka tegey waddan fisqi ka tegey waddan bidca ka tego waddan sunna oo islaama aaday wey xumaan buu ka cararay islaam buu doortay muhaajirka dhabta ah waxaa weeye xaqiiqada ah ninka ka fogaaday wuxuu rabbi ka reebay subxana wa taala muxaramaadka ka tegey ayb bimacnaa waxaa ku jira sarbe baa ku jirto adna muslimiinta ha dhiban weye hadda ka musaha yeeli bimacnaa intaad soo tillaabsato oo ninka lugta kaga istaagto midka cunada kaga istaagto yaan lagu dhibsan iska sug jalsada markay dhammaato xagga wadaad ku istaag ayaa wax weydii ayb waxaa ku jirta xusn mulaaafa ama xusn tanbiih baa ku jira baab akramu الnaasi calى الrajuli jaliisuhu waa khuluq aad u qiimo badan buu bukhari baabase wuxuu leeyahy akramu الnaas dadka midka u gebsana kugu qiimo badan agtada waxaa weye calى الrajuli jaliisu ninka la fadhiya dadka waxaa kugu qiimo badan ruuxa kula fadhiya saaxiibka ah ama cashara kaa dhoweysto ama salaan ha kugu yimaado ama ha ku soo booqdo ruuxa kula fadhiya waa inuu agtada noqdo muxtaram ayib ad xurmaysa laga raba xadaثna abu caasim الnabiy qaala xadaثna الsaaئب ibn cumar ثiqة imaam qaala xadaثanii ciisa bn muسى الxijaaزي fiihi ضacf ila anahu qad tubica fi اlxadiiث عن muxamed بن cabaas bn jacfar iqat iman qaala qaala ibn cabaas ibn cabaas wuxuu leeyahy akramu الnaasi calaya dad midka igu qiimo badan ee igu muquuna kulula igu kul waxaa weeye jaliisi ninka ila fadhiya ruuxa ila fadhiya agtayda qiimu ku leeyahay wakhti buu ruuxu soo bixiyey wuu ku soo booqday waa walaalka waa muslim idan waa inaad xurmayso ayb ina adubaaba yaqacu calayhi fayashuqu calayh ruuxa ila fadhiya daqsiga xataa ku istaagahaya ku dhacahay way dhibayaa buuri inuu dhib soo gaaro ama la xumeeyo ama hadal xun la taarto ama lagu afnijaaso iska badalaya daqsiga asaga ku degahaya yaay dhibhaya buuri dhib ii geysanaya ruuxa ila fadhiya muslimka wuxuu kaloo odhan jiray wallaahi inii la akrahu an yata'a arajulu bisaadii alaaa falaa yaraa aw falaa yuraa calayhi ahari waxaa necbaho aad iyo aad ku halaa buui inuu ruux saddex beri ii yimaado saddex maalmood iska bada wax ka badan inuu gogashooda soo fadhiisto kadibna aan laga arawan laga dareemay aniga aahaartayda hadiye aan siiyey dhar aan siiyey cilmi aan baray aan laga dareemay aniga maxaasintayda aan lagu arag oo la dhihi ninkan u ibnu cabaas aradiisa wey waa qaraabadiisii hebel buu soo salaam war cadarka maanta ka keentay hy waxaad soo salaamtay wadaadka soo ma ah ma ogeli buu nin aniga saddex beri ii yimid inaan laga dareemin aahaartay buu odhan jiray waxaa kaloo la weydiye man akramu الnaasi calayka le dad yaa kugu qiimo badan agtada wuxuu yihi marka akramu الnaasi calaya jaliisii xataa yufaariqanii dadka waxay ugu qiimo badan buri anigu aan u jeclahay agtaydana xurmo kule iyo maamuus ninka ila fadhiya la iga tago lama rabo markaad markaa majliska fadhida iyo dadku soo baqdaan qaraabada iyo saaxiibada iyo cashiraha inaad ku afnijaasto ood dhibto ood ceebayso ood lama doonayo meelaha kale ka cayso xilli khaasa ah, wixii aad jafaysa jaf laakiin ruux intuu kula fadhiya marti buu ku yahay waa xurmayso baa lagaa doonaya khuluq wanaagsan wey nin la odhan jiray curaabat alawsi baa ninba ammaanay gabyaa ah markaasuu ra'aytu curaabat alawsiyi yasmu ila alkhayraati munqaطica alqariini ida maa raayatu ruficad limajdin talaqaha curaabatu bilyamiini bu mucaawiya oo nin jeclaa xikmooyinka iyo aad u jeclaaba u yimid wuxuu ihi ninka curaabo ow muxuu ninkan gabyaaga saa kugu ammaanay wuxuu igu ammaanay buu ihi wuxuu ihi amiirulmumin waxaa fiican lahayd cidaan aniga ahay weydiiso hawsha ayada aniga iyo adiguba waxaa ku fiican buu ihi cidaan aniga ka ahay su-aashaa weydiiso ra'aytu curaabata alawsiyi yasmu ila alkhayraati munqatica alqariini idaa maa raayatun rafica bni talaqaha curaabat biاlyamiini aniga weydin wuu ninka yidhi ama weydii ama cid kale weydii wuxuu ihi xalaftu biاllahi ama uqsim bilahi ii sheeg inaad naashatuka allah buu ii sheeg wuxuu ihi wuxuu igu ammaanay buu ihi biikraami jaliisi wa can sadiiqi buu labadaas arimood baan leehay bu ninka ila fadhiyana wana xurmeeyaa saaxiibkiina waa difaacaa buui ninka anuu aan saaxiib ka dhigan hayo agtayda wax lagu yeela ma ogeli wacdana dhigaya waa difaachaya naftan huraaya deeqsinimo intuu ila fadhiyana waa muxtaram ugaas wey isam iyo garaawi markuu ila fadhiyo marka xuri waad mudataa buuri gabaygaasi ka dhanba mudataa labadaada ku sifaysan tahay khayr baan kugu nahay bu almuhim khuluqa waa loo baahan khuluqa isaga khuluq loo baahan yahay xadaثana abu nucaym alfadl bnu dukayn can cabd bni muamal daciif alxadiiث can ibn abi mulaykata cabdالlahi bn cubaydillah bn abi mulayka loo yaqaan awgii baa loo tiriya caan ku yahay yani ayidii can ibni cabaasin qaal akramu الnaasi calaya jaliisii bahjaة اlmajaalis kitaabka loo yaqaana ibn cabdilbar ee saddexa mujaladka ah aad buu u fiican yahay in mawaadiicdan laga muraajaceeyo khuluqa iyo aadaabta looga baahan yahay ruuxa aalibka ninka muslimka aad buu uga hadlay kitaab aad u qiim badan wey bahjaة اlmajaalis saddex mujalad way maطbuuc ibn cabdilbar baa iskale aad buu qiimo badan yahay akramu الnaasi calaya jaliisii an yatakhaطى riqaaba الnaasi xataa yajlisa ilaya akramu الnaas midka igu qiimo badan dadka buuri aragtida u karaama badan waxaa weeye calaya dusheeda jaliisi kale fadhiya aladii yatakhaطى riqaaba الnaas midka soo tilaabsanaya kasoo tilaabsanaya dadka qoorahooda iyo lugahooda xataa yajlisa ila ilah la fadhiista xagguu kasoo tegi soo socan anuu soo dugsanhaya aduu gacal kaa dhigtay idan ruux xurme intan dambaa lagu sii dhegan yahay aladii yatakhaطى riqaab الnaasi yani yaa lagu dhegan yahay ضaciif اlisnaad ibn mu'mal ضacafuuhu cinda اljumhuur waa ninkaa ضaciif wey laakiin aharku waxaa u maraati kacaya aharkii ka horeeyey akram الnaasi calayhi jaliisi bisanadin saxiix baan hadda soo marayn macnaha marka uu tilmaamaya ibn cabaasna waa maxfuuظun canhu sida raajixa baab hal yuqadimu الrajulu rijlahu bayna yaday jaliisihi wuxuu baab yahay ruuxa muslimka ah lugtiisa ma taagahayaa oo maku fidanhayaa ruuxu kala fadhiya ninku kala fadhiya lugaha maku taagaysa ayb xadaanaa maxamed bn cabdاlcaziiz alcumari saduuqun yahim wa lahu macrifa waana soo maray dhowr xadaanaa asad ibnu muusa asad suna loo yaqaana nin culus buu ahaa xaafid oo ahlulbidac iyo zanaadiqada jahmiyada ku daran asad suna loo yaqaana xaafi asad ibnu muusa ibn ibraahim qaala wuxu ui sheekhaas xadaana mucaawiya bnu saalix bnu xudayr waynu soo marray saduq lah whaab qaala xadaana abu zaahiriya waxaa loo qana magaciisa xudayr ibnu kurayb ninka abu zaahiriya ah wey qaala xadaanii kaiir ibnu mura taabiciin jaliil adraka sabciina min albadriyiin toddobaatan badri uu soo gaaray nin dhildheela ma ayb qaala taabiciga wuxuu uhi dakhaltu lmasjida ywma اljumca maalin jumcana masaajidka galay fawajadtu waxaan helay cawf ibna maalikin alashjaci saxaabi kale wey jaalisan asagoo fadhiya fii xalqatin xalqa dhex fadhiyeed cashir dhegaysanaya madda rijlayhi oo lugihiisa taagabeynaya de hortiisa ku taagay lugaha fidsaday adimaha fidsaday falamaa ra'aanii markuu arkay buu i cawf qabada rijlay lughii buu laabtay luguhii buu ceshaday uma qaala lii wuxuu igu yidhi tadri ma og tahay ma haysaa liayi shayin madatu rijli markii nin soo fadhiisana u laabtay adaatu waxaa weed w kula fadhi lugaha ku taagiyo oo lagu hafidsanin oo aadan takara dhabannin baa la rabaa si adab u fadhiisato maamuus leh taasuu bukhaari ka qaadanaya baab arajul yakuunu fi lqowmi fayabzuq wuxuu baab yahay nin oo dadka dhex jooga oo markaa ama canuuf tufhay kaabkay canuuftu intaad khaatiraba dhexdooda bash ka siin mise adaab iyo akhlaaq bay leedahay wuxuu baab yahay ayib قال xdثna أbو mcmر قال xdثna cبدالوارث بن سعيid xdثna cتبة بن cبدالملك السhمي أو السhمي مقبول لkنه qad تبع في الxadيiث قال xdثna زuراaرة بن كuraym krim ah waa kuraym kaabka la godhaya بن الxاariث بن cمر السhمي asna ru'yu le ninka asaga taabici wey ama waa صaxaabi صغيرة أن الxاariث بن cمر السhمي waa صaxaabi kale xadثhu qاal صaxaabiga wuxuu leeyahay أتytu النaبya nabigaan u imi salوat ل sلم عليه wa huwa bimina asagoo mina jooga aw bicarafaatin ama carafo jooga waqad adaafa ayagoo ku hareeraysan yihiin bihi naasu dadkiiba xagga xag ka taagan nabigu carafu taagan yahay ama minuu taagan yahay dadkuna waa ku hedaman yihin oo lagu gedaman yahay wayajiiu alacraab reemi imiya ibanaa nabiga weli arag walaakiin rumeeyey faidaa ra'ow markay arkaan wajha wejga nabi maxamed qaaluu waxay odhanhayeen haada wajhun mubaarak waa weji barakaysan ifka iyo nuurka iyo nubuwada ka muuqato waad iska garanaysaa low lam takun lahu aayaat mubayinaة kaanat badiinatu tumbika biاlhabri gabayga dheer xasan muxuu leeyahay nabi maxamed aadan xataa aad aayaadka iyo karaamaadka iyo mucjizaadka aadan arag wejiga nebi maxamed baa daliil kugu fila inuu nebi yahay behaalo waa la garana sheekh suu indhahaas ku dabamaranhay iyo madowga ka muuqda iyo isha wareegay dhagarta ku jirta garanaysa ninka miskiinka low sahalka saadiqana waad fahmi way ka muuqataa qultu waxaa bu i ya rasuulka ilahi istakfir dambi dhaaf rabi i weydii istakfir li yani xaaris ibn camr asahmi aw suhmi faqaala wuxu allahuma akfir lana allaw noo dhaaf keligaa kuu ducayn mayne allahuma akfir lana nabi maxamed iyo adiga iyo ummadda lagu dambi dhaaf fadurtu haddana waan soo wareegay mar labaad baa nabiga kala so warey faqultu istakfir li ya rasuul allah qaala nabi allahuma akfir lana fadurtu mar labaad saddexaad wey faqultu istakfir li faqaala allahuma akfir lana idan ducada in la camimo baa laga qaada maruu nabigu khaas ugu duceeyena waa jiraan haweeney baa nabigu nabi maxamed intay hadiye u keentay iyo sadaqa u keentay nabiga muslimiinta la siinaya nabi maxamed salli calaya wa zawji aniga iyo ninkaygaba noo ducee bay tiri sal allahu calayki wacalaa zawjik adiga iyo zawjkaada ilahay ha ammaano ducooyin khaas nabigu ummadda u duceeyey umu sulaym markay t noo duceey waa u duceeyey anas iyo yadaba u duceeyey mid khaasan nabigu waa yaqaanay caamkana waa intaba waa mari jiray maxalushahidku waa maxay fadahaba wuxuu doona nabigu biyadihi busaaqahu fadahab wuxuu ku qaada wey yani faakhada qoran cinda aabaraani fadahab wuxuu doonay yabsuqu yabsuqu baa qoran cinda abaraani dhib ma fadahaba wuxuu ku qaaday ama kula tegey biyadina waxaad gacantiisa busaaqahu candhuuftiis candhuuftu gacanta nabigu ku qaaday markaasuu wamasaxa bihi nacaa gabta ku masaxay dadkaa meesha dhooban xagga laga taagan yahay agga laga taagan yahay meel nabiga calafta ku tufa ma laha meelo ku saydha ma laha nabigu gacantiisa ku qaada kadibna wuxuu mariyey lugtiisa hadda laakiin tiish baad haysataan fayn baad haysataanoo baalal baad ku wataanoo waxaa hadda waa laga baxay ayib marka ilahay nicmo idin siiye wey marka waa inaan ruuxaan dhufta lagu tufin wey wamasaxa bihi naclahu kariha wuxuu nabigu koobsaday an yusiiba axada ruux inuu nabigu canufta gaadhsiiyo axada eh, eh, min xawlihi eh, oo nabiga agaarkiisa dadka jooga inu dacnuta gaarso nabiga ka baq sheekhu leeyahay dabraan wuxuu kordhiyey faakhada biha buu kordhiyey dhibba ma laha almuhim waa aadaabtaas waa loo baahan yahay baabu majaalis ascuudaat halkaa inoo joogo adaa bilahi towfiiq sal allah wasl ala maxamed